alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabala calayna xadiiska toddobaatanaad can ibni mascuudin radia allahu canh cabdullahi ibni mascuud waxaa bukhaari ka soo wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul wuxuu ihi waxaan maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay laa xasada ila fi itnatayni xasad ma jiro ilaa fi itnatayni laba khasle gudahood mooyaane yacnii xasad wax la kanto oo markaa la tamanniyo nicmadaa mid la mida ruuxu inuu helo uu tamaninayo jeclaysanayo ma jiro looma jeedo xasadkii xaqiiqiga ahaye waxaa loo jeedaa khibta waxa la yidhaahdo oo waxaa loogu magacaabay xasad yacni ayaa loogu magacaabay majaazan loogu magacaabay yani markaa xasad lagu magacaaba laakiin xasad xaqiiqiya ma marka kamasho wax la kanto ama markaa waxa waxaweye la tamaniyaa oo wanaagsani ma jirto ila fi snatayni laba khasilo gudahood mooyaane laba shay haddii la tamaniyo la jeclaysto intaasoo kale la helo waa shay maxmuud oo fiican laakiin mid kale maxmuud ma aha lagama tilmaamayo maba jirto ma dhacdo waxaa laga tilmaamayaa mid kaleo maxmuudi ma jirto ama mid kaleo mid kale maxmuud ma aho ma fiicna yacni labadanunbaa la ammaanayaa oo la mahadinayaa oo wanaag loo sheegayaa marka tamaniga la tamaniyayo ama waxa waxaweeye la kamanayo kow rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu allahu calaa halakatihi fi lxaq ka koowaad wuxuu yahay waa rajulu nin ninkaasoo aataahu allaahu ilaahay siiyey aataa markay dee madan tahay a ay tahay waa bimacnaa acta marka laba mafcuul bay qaadanaysa aataahu allaahu ilaahay uu siiyey ay actaahu allaahu maalan maal uu siiy fasallatahu uu ilaahay ku diray oo ku salliday calaa halakatihi inuu xoolahaa ku tegsiiyo oo ku baabi'iyo fi lxaqi ku tegsiiyo taacada iyo khayrka ayuu markaa xoolaha ku tegsiinaya oo ku bixinaya kaasi waa mid ka labaad waxa weeye wa rajulun yo nin aataahu allahu ilaahay siiyey xikmatan xikmad siiyey yacnii cilmi ayuu siiyey cilmi naafica ayuu siiyey fa huwa yaqdii biha xikmaddaasuu wax ku kala xukumaya waxaa loo jeedaa cilmigaa naafica waa cilmi shareeco oo uu shareecadii u aqoon leeyahay ya taasuu ilaahay siiyey fa huwa isagu yaqdii biha waxbuu ku xukumayaa yani xikmada bimaanaa cilmiga sharciga wax ku xukumaya wa yucallimuha waana baraya annaasa dadka ayuu baraya dadka ayuu baraya kanna waxa weeye nin cilmi leh oo shareecadii u aqoon leh shareecadana wax ku xukumaaya dadkana baraya labada mid walba khayr weyn buu samaynayaayoo khayrkooda in markaa la tamaniyo la jeclaysto waa shay wanaagsan jeclaysiga la jeclaysanayo lays odhanayo maa sida nicmadaa ilaahay siiyo kale alla wanaagsanaan lahayda haddii lagu siin lahaa adiguna saasoo kale aad u samayn lahay ya marka rajulun iyo rajulin baa labaduba bannaan yihiin haddaad rajulin tidhaahdoo jarto waxay noqonaysaa isnatayn inaad ka beddesho waxay noqonaysaa badelu mufasal min mujmal shay mufasala laga beddelayaa shay mujmalo rajulin wa rajulin baa markaa dee isku cadfan ma isdaba taalla mid walbana laga warramayo wuxuu yahay marka haddii la hoos dhigo isnataynkaa laga beddelaya rajulun marka la yidhaahdo waxaa noqonaysaa in la yidhaahdo eh, axaduhumaa rajulun wa haanihima wa rajulun ama la yidhaahdo humaa labadoodu waxay yihiin rajulun wa rajulun yani sidaas marka la yidhahdo marka waa khabar marka mubtade loo qadarayo ayay markaana noqonaysa ayay markaana macnuhu marka u dhacay rajul baana la yidhi waxaa laga tilmaamayaa un shaksi baa looga jeedaa oo gabadh marka hadday sifadan ku sifaysantahayna waa la mid ama rajul ha noqoto ama rajula ha noqoto farqi ma kale leh ya yani marka rajul aw rajulah yani labaduba waxa weeye waa ku rumoobaysa ah, waxbaa la yaabinoo rajula lugatulcarab waa ku sugan kutubta macaajimta iyo noqo qaamuusyada yani waxa weye inta la geliyo rajulatun la yidhaahdo saxiix weeye ashcaarana waa jiraan marka inama anisaau shaqaa'iq rijaal axkaamta wixii rag loo sheego dumarkuna waa kala mid wixii aan ragga lagu gaar yeelin xukumkaa dumarkuna kala mid bay noqonayaan ya yaani saas yada wey taasna markaa saasay noqonaysa xasadka waxaa xaqiiqiga ah waa tamani zawaali nicmati alghayr baa waxa layahay xasad xasadka dhabti waa maxay cid nicmo ay haysato inuu ruuxu jeclaysto in laga qaado nicmadaasi ka tagto ka suusho markaasaa waxay u sii qaybsamaan xaasidiintu laba qaybood qayb jeclaysata oo istidhaahda war nicmadaa inta laga qaado alla adiga maa lagugu soo wareejiyo adiga lagu siiyo isagana la waasiiyo marka tamanii zawaali nicmati alkhayr waa ku sugan tahay oo nicmada ciddaa kale haysataa inay ka suusho oo ka tagto oo u waayo waa jecel yahay in isaga loogu soo beddelo lagu soo wareejiyana waa jecel yahay kaasi waa nooc xasadkii xumaa ka mid a nooca labaadee uu leeyahay waa nooc kaloo ka sii daran nooca kale wuxuu yahay isaguna wuxuu jeclaysanayaa ruuxa nicmada in laga qaado la waasiyuu jecel yahay walow isaga yaan laba siinbe yaa kaa hore isagaaba isla rabayoo wuxuu islahaa alla adiga maa lagu soo wareejiyo isaga la waasiiyo kan wuxuu kaga sii daran yahay cuqdadda uu qabo wuxuu leeyahay war adigay waxba lagu siine alla isagumaa la waasiiyo yaa marka labada noocba xasadkii madmuumkaayo xumaabay ka mid yihiin xasadkaasina waa mid xaaraanan bannaanayn bale culammada qaarkood waxay dhahan waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen laakiin inuu xaaraan yahay shaki kuma jiro adilada waa laynoo diidayaa xasadka markaysaa waa laynaga reebay walaa taxaasaduu haysxaasidina waa nahyi wannahyu yaqtadi ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraannimadu keensanaya inuu shaygaasi xaaraan yahay ayuu nahyigu keensanayaa marka waxa weeye xasadkii waa mid marka waxa madmuuma waana akhlaaq xun in lala yimaadana maaha haddaba tan xasadka lagu magacaabay hadda culammadu waxay dhaheen xasadkii xaqiiqiga aha maahee waxaa looga jeedaa tamani misli maa lilghayri ya min nicma wuxuu tamaniyayaa ruuxa waxa u sugnaaday wax la midii in isaga u sugnaadaan wax la midii inay u sugnaadaan min hayri naqsi mima cindah iyadoo yacni kaa aan nicmadiisu ka nuqsaamin ayuu wuxuu jecel yahay nicmadaa ilaahay siiyey mid la mida inuu ilaahay siin lahaa isaga uga bi'i maayo nicmadiisa inuu haysto oo u sugnaato waa jecel yahay ma tamaniyayo ma jecla in isaga laga qaado isaga inay u baaqi noqoto waa jecel yahay ya laakiin isagana mid la mida in la siin lahaa buu jecel yahay taas waxaa la yidhaha hibta ayaa la yidhaahdaa waa nooc tamaniyo uu tamaniyaayo mila lil hayri taasaa waxaa la yidhahdaa khibta ayaa la yidhahdaa waana tan lagu tilmaamay taasi haddaba waxay u qaybsantaa nooc maxmuuda ah oo markaa la ammaanayo oo fadli ku sugan yahay iyo nooc iska mubaax ah iyo nooc xaaraan noqonaya oo waxa weeye dee haddii markaa dembi iyo wax la ay ku jiraan dee nooc oo dembi ruuxi tamaniyaayo wanaag baaba dhici karta inuu arkaaye xaalka noocaas ah waxay noqonaysaa marka waxa mid madmuumay noqonaysa hadday tahay wax iska adduunyo oo mubaaxun iska ahoo marka waxa weeye dembi aanu ku jirin sawaabna aanu ku jirin markaana waxay iska noqonaysaa marka mubaax ya gabadh qurux badan oo kale oo hebel u qabo ayuu wuxuu tamaniya jeclaysanayaa yani gabadhaa gabadh la quruxa inuu markaysa marka waxaan yani guursan lahaa waxay iska noqonaysaa nooca marka mubaaxaabay iska noqonaysa mar haddii waxaweye nicmada kaasi haysto aan uga ba'ayn ee inay u baaqi noqoto uu doonaayo laakiin marka uu jecel yahay un wax la mida inuu heli lahaa hadday wax adduunyo maxdiya tahay waxay noqonaysaa nooca mubaaxa nooca haddaba maxmuudkaee qofka laga sawaabinaya waa noocee waa wax khayr oo ciddaasi ku sugan tahay markuu tamaniyaayo waxaana ugu sii mudan laba nooc labada nooc waa maxay ruuxu ilaahay xoolo siiyey oo waa nin markaa hani ah oo ilaahay hani ka yeelay xoolihiina deeqsiibuu ku yahoo khayrkuu ku bixinayaa fuqarada ka caawi masaakiinta ka caawi zakadii iyo waajibaadkii markuu ka gutay dabadeed oo shaygii waajibkaa la yimi ayuu sunnayaashii ku dadaalayaa masaajidda ku dhis masaakiin ka caawi dad baahan ka caawi yani xoolihii buu sidaa u faraqayaa wujuuha alkhayr ayuu ku faraqaya ninka noocaasi khayrka uu ku sugan yahay dee waa khayr weyn marka inuu is yidhaahdo alla xoolahaasoo kale maa lagu siiyo sidii hebel khayrka ugu bixinayo kale ee ugu sakhiray aad ugu bixi sida ugu sakhri tidhi sidiisoo kale aad yeeshida alla yaa ku siiya xoola tan noocaasi waxay noqonaysaa shay maxmuud oo fiican sawaab baanu ka helayaa oo hadduu gaari waayo niyadiisaasi ka dhab tahay iyo tamannigaa uu tamanni'aya uuna gaari waayey waxaa la rajaynayaa marka waxawaye sawaab la mida ah, sawaabka ninkaasi helo iyo ajarka uu heloo kale ajar la mida ah inuu isaguna helayo xadiis baana ku soo arooray tilmaamaya fahuma fi lajri sawa kaa markaa xoolaha ilaahay u dhiibay ee khayrkii sidaa ugu bixinaya ya gees walba ka dhiibay wujuuha alkhayr u sakhiray iyo ka tamaniyaya isla xaaladiisoo kale alla maad heshi xoolahaasoo kale maa lagu siiyo oo sida ugu bixinayo kale maad ugu bixisa fahumaa fi lajri sawaa ajarka way ka siman yihiin isku ajar baa la siinaya xadiis baasaa ku soo arooray nooca labaadee isaguna maxmuudka ahee sawaabka weyn oo isaguna helaya waxa weeye waa nin ilaahay cilmi siiyey oo cilmigii shareecadu bara markaasuu cilmigii ku camalfalayaa cilmigiina dadka barayaa cilmigiina dadka ku kala xukumayaa naftiisana waa ugu camalfalaya ila naftiisa haddaan ugu camalfalayn xujuu ku noqonayaayo waalqur'aanu xujatun laka aw calayk ya marka taasina waa jirtaa mid kale haddaba wuxuu tamaniyayaa oo jeclaysanayaa cilmiga hebel ilaahay siiyey oo kale inuu mid la mida ilaahay siiyo oo sidaa yacni khayrka uu u nashrinayo oo dadkii cilmiga u baraayo oo cilmigii u kala xukumaayo oo cilmiga ugu camal falaayo inuu sidaasoo kale noqon lahaa ayuu jeclaysanayaa oo tamaniyayaa ya kaasina waa xasad wanaagsan waxaa loo jeedaa waxa weeye waa kamasho yacni fiican iyo tamani fiicanoo wax wanaagsan uu tamaniyaayo tamanigaa waxa wanaagsan uu tamaniyayana uu ajar ku helayo waa ajarkiisoo kale in loo qoro ayaa isagana marka la rajaynaya marka taana saas yadaa weeye taasna saas yadaa weeye shay kastoo khayroo cidi ku sugan tahay qofka kale tamaniye ee jeclaysta in khayrkaasoo kale ilaahay siin lahaa ajar buu ka helayaa laakiin labadani waa nooca ugu sii mudan weeyaan marka macnuhu wuxuu dhacayaa laa xasada ila fi snatayn ay laa xasada maxmuudun ila fi snatayn xasad marka waxa la mahadinayo oo la ammaanayo oo wanaagsan oo ruuxa laga sawaabinaya ma jiro waa kamashadii baa laga tilmaamaya kamasho ruuxa marka waxaa laga tamani uu markaa nicmo tamaniyey in isaga u sugnaato qofkii kale iyadaa laga qaadin in isaguna mid la mida uu helo uu jeclaystaa oo la mahadinayo oo sawaab iyo ajar lagu helayaa ma jiro yani markaa wanaag badan yani waxaweyaan oo markaa aad u mudan ila fi labada khaslo gudahooda mooyaane xadiiska koob iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam qaala rajulun laaatasadaqanna bisadaqah qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi nebigaa sheegay calayhi asalaatu wasalaam laatasadaqanna allah baan ku dhaartay la atasadaqanna sadaqadayste oo sadaqadayste oo waa sadaqadaysanaya nuunu tawkiidka mustaqalkaa waxay ka dhigantahy ficilka in saddex goor lagu celiya ka dhigantay bisadaqatin sadaqad baan sadaqadaysanaya waa nin ummadii hore ka mid a ah. fa kharaja waa soo baxay ninkii bisadaqatii sadaqadiisii buu la soo baxay isagoo sadaqadii sida ayuu markaa soo baxay oo tacdiye la yidhahdo ama bisadaqatihi xaaluu sadaqadiisa ku dheehan yuu soo baxay oo bada musaaxaba la yidhaahdo fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi saariqin tuug aanu garanayn tuug gacantii buu dhigay sadaqadii wuxuu siiyey nin tuugah laakiin markuu siinayo isagu ma garanay inuu tuug yahay fa asbaxuu waa waa bariisteen dadkii yataxadasuuna inay ku sheekaysanayaan ama fa asbaxuu waxay noqdeen yataxadasuuna qaar ku sheekaysanayay noqdeen tusaddiqi calaa saariq tuug baa sadaqad la siiyey ninkii waa maqla fa qaala wuxuu idhi allaahumma ilaahayow yaa allah allaahow laka alxamdu adigoo quru kuu sugnaaday mahadnaqoo dhammi jinsiga xamdi oo dhammi keligaabuu kuu sugnaaday taqdiimka laka la soo hormariyaa waxay faa'iidaynaysaa xasri taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo horumarinta lasoo soo hormariyaa koobis bay faa'iidaynaysaa khabarkana xaqiisu waa in la dibdhiga weeyi walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazu taqdiima id laa darara laakiin wakhtiga waxaa laga reebayaa qaacidadaas marka shaygaasi uu yahay horumarinta lasoo hormariyey macno kale markuu keensaday oo aan xasri inaan looga jeedo aan ahayn sida inay sadaaratlkalaam uu leeyahay oo khabarku markuu sadaaratlkalaam leeyahay taqdiimu maa xaqu taakhiru yufidu lxasra la odhan maayo waayo de dibdhigistiisu maba banaanaba in la hormariyo waxa keensatay waxa weeyaan waa in marka taqdiimkiisu waajib yaho wujubu sadaara leeyahay sadaarat lkalaam hadalka inuu horta ka dego baa waajib ah marka macno xasrin looma hormarin taa lagama qaato xasri waxaa lamida ah haddii ama sajci ama nadmi ama markaa sajci keensaday iyo wax la mida haddii taqdiimka ay keensato macno markaa waxa lafdiga ku saabsan iyo wax la mida ayaa keensaday in markaa la dibdhigo kan kanna lasoo hormariyo taasoo kalena markaa xasri lagama qaato haddii kale calaa kulli xaal qaacidadu waa ahlabiya la atasadaqanna bisadaqatin ninkii mar labaad haddana wuxuu yidhi allah baan ku dhaartay la atasadaqana sadaqadayste oo sadaqadayste oo waa sadaqadaysanaya bisadaqatin sadaqad baan sadaqadaysanaya laamkaas mm, waa muwadi'atun lijawaab alqasam jawaab dhaareed bay gogol dhigaysa dhaar jawaabteed bay gogol dhigaysa marka horteed waa in dhaari taalla ah dhaartaas madkuuran aw muqadaran ama ha noqoto mid la sheegay ama ha noqoto mid muqadara oo la qadarayo ha noqotay la atasadaqana bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi wuxuu la baxay sadaqadiisii isagoo sida ayuu la baxay fa wadacahaa sadaqadii wuxuu dhigay fii yaddi zaaniya gabadh sinaysata ya gacanteed buu markaa dhigayoo gabadh saaniyada buu siiyey isagu ma garanayn gabadhani gabadh sinaysato oo jirkeeda iibisa inay tahay isagu ma garanayn laakiin waxay noqotay gabadhii uu siiyey zaaniyay noqotay waxa laga yaabaa dee inuu waxaweyaan is yidhahdon cidda kugu soo horraysaad aragta uun sii waana habeen madow fa asbaxuu waxay noqdeen yataxadasuuna qaar ku sheekaysanayay noqdeen tusaddiqa waxaa lagu sadaqadaystay alleylata yanii habeenkan bimacnaa xalay baa loo jeedaa calaa zaaniyatin gabadh sinaysatay gabadh zaaniyada baa sadaqad la siiyey saasay dadku ku waabariisteen haddaad asbaxa tidhaahdo waxa weeyaan waa taamo yataxadasuuna waad xaalaynaysa fa asbaxuu way waabariisteen tusaddiqa alleylata cala zaaniya faqaala wuxuu yidhi ninkii waa maqlay faqaala wuxuu yidhi allaahumma allahow yaa allah laka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday mahadnaqa jinsiga mahadnaqoo dhamme adigu ku sugnaaday xamdiga kaamilkee dhammayska tirina jinsulxamdi oo dhan ku dhacaya allah oo keliya u sugnaado cid lama wadaajiyo laakiin xamdi juz'iya waa dhici kartaa cid kale marka in la mahadiyo Mm, washaqa lahu min ismih liyujilahu fadu lcarshi maxmuudu wahada muxammadu casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda laaatasadaqanna bisadaqa mar saddexaad buu haddana wuxuu yidhi allah baan ku dhaartaye laaatasadaqanna sadaqadayste oo sadaqadaysto waa sadaqadaysanaya bisadaqatin fakharaja bisadaqatii sadaqadiisi uula soo baxay isagoo sadaqadii wata ama xaalu sadaqada ku dheehan yahay buu soo baxay oo fawadacahaa sadaqadii wuxuu dhigay fii yaddi haniyin nin hani ah gacantii buu yani waxa weye nin markaa haniya buu siiyey taajira ya nin hodanoo xoola leh ayuu siiyey sadaqadii fa asbaxuu waxay noqdeen dadkii yataxadasuuna qaar ku sheekaysanayay noqdeen tusuddiqa waxaa lagu sadaqadaystay calaa haniyin nin hodana oo maalqabeena lagu sadaqadaystay hmm. hani kastaa dee taajir maaho taajirku waxa weye waa inuu tijaaro ku jiro wax iibinayo baac mushtari yahay marka hanigii taajirna waa noqon karaa baayac mushtaraynaya inagu taajir af soomaaliga waxaynu naqaanaa xoole leeya waa taajir baa la yidhahdaa walow yaanu tijaaraba samaynay laakiin haniyun waa nin maalqabeena ama marka waxawa baayac mushtara ha ku darsado ama yaanu ku darsan fa qaala wuxuu yidhi ninkii markuu maqlay nin haniyo hodanaa marka ama maalqabeena xalay lagu sadaqadaystay allaahumma laka alxamdu xaal walba in ilaahay la mahadinaya laga qaadanaya allaahumma yaa allaahu allaahow laka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday jinsiga xamdi calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa haniyin waxaa macnuhu dhacaya waxaan allah ku mahadinayaa yacni sadaqadda aan ku sadaqadaystay calaa saariqin tuug iyo wa calaa zaaniyatin gabadh sinaysataa iyo wa calaa haniyin nin maalqabeenoo hodan ah saddexdaa in sadaqadaydii ku kala dhacday baan allah ku mahadinaya ishkaal bay ku samayso wuxuu siiyey sadaqadii de ka asixi maysaba fa utiya waa loo yimi waa loo yimi culamada qaarkood waxay yidhahdeen riya loogu yimi oo riya loogu sheegay fa lahu waxa lagu yidhi weji kalena waa aqbali kartaa inay marka waxaen cid markaa loo soo diray u timi oo deedna marka waxaen ay hadalkan ku tidhi ama malag loo soo diroo suurad bashar ugu yimi oo dabeed hadalkan uu sheegay ama nin caalimi markaa uu yimi oo loo soo dirayoo ninkii caalimkaa warkan uu ku yidhi fa utiya waa loo yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaada miyaa aad ku sadaqadaysatay calaa saariqin tuug aad ku sadaqadaysatay falacallahu an yastacifa can sariqati waxaa la rajaynayaa oo bimacnaa aad rajaynaysaa an yastacifa inuu ku dhowrsoonaado can sariqatii tuugadiisa kaga dhowrsoonaado tuugada iskaga daayo ile marku wax hadaayo sowmaaldoon ma aha oo dad xoolahood ma doonayo inuu qaato marka dee inuu xoolihii intan la siiyey warintan intan lagu siiyey iska qaado iska daa markaysa markaa tugadan iyo waxaan intan baa ilaahay ku barakaynaya inuu sidaa yidhahda ad rajaynaysa looma fasiro nisbada yani waxa weye xagga ilaahay looma fasiro waayahay tarajigu wuxuu u dhacayaa nisbada makhluuqa u dhacaya wa ama zaaniyatu tii sinaysanaysay sadaqada ku sadaqaystay fa lacallahaa waxaa laga yaabaa ay rajaynaysaa ama la rajaynayaa an tastacifa inay markaa ka dhowrsoonaato can zinaaha sinadeeda kaga dhowrsoonaato oo sinada maadaama markaa waxa u samaynaysay baahi waa islahayd dee waxaweeye markaa ku shaqayso oo maal ka hel dee inay markaa zinadii iska dayso baa la rajaynaya wa ama alghaniyu kii hanigaha ah miya falacallahu an yactabira waxaa markaa la rajaynayaa ama marka waxa weyaan yani laga yaaba an yactabira inuu ku cibro qaato fa yunfiqa uu bixiyo mima acطaahu allahu caza wajalla wuxuu ilaahay siiyey wax kamida mida inuu bixiyo wuxuu ilaahay siiyey wax ka mida inuu bixiyo marka waxa weeye inta mid walba waxaa ka iman karta nooc intifaac inuu jiro marka cala kulli xaal macnuhu wuxuu u dhacayaa sadaqadii sawaabkeedii ajarkeeda insha allah waad helaysaa macnaha markaa guuda xadiisku sheegayo waxa uu tilmaamayaa nin markaa yidhi waxbaan sadaqadaysanaya oo ummadii hore ka mid a siiqadiisu waxay u eg tahay inuu sadaqadda ku nadray waayo waxa uu yidhi la'atasaddaqanna bisadaqa dhaar baana qadaran laamkana waa muwati'a lilqasam marka daahirku wuxuu yahay waa inuu markaa nadar ay tahay ayaa daahirka riwaayadu u egta ninkaasi markuu yidhi waxbaan sadaqadaysanayaa goor habeennima ayuu sadaqa la baxay sadaqaddii cidda ka soo horbaxdu u dhiibay habeenkii hore wuxuu u dhiibay nin tuuga oo aanu garanay inuu tuug yahay ayuu sadaqaddii siiyey dadkii markay ogaadeen waxay ku sheekaysteen xalay sadaqad baa la siiyey nin tuuga waxay u jeedaan mawdic aan sadaqadii ku habboonayn bay sadaqadii ku dhacday ninkii waa maqlay ilaahay buu u mahadnaqay waxaa laga qaadanayaa xaal kastaba in ilaahay loo mahadnaqo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa xadiis kaga soo aroortay kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat markuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu arko wax farax geliya wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat mahad ilaahay bay u sugnaatay allahaasoo eh, sababta nicmadiisa ay ku dhammaystiranto waxyaalaha wanwanaagsaniin wa idaa ra'a maa yasuu'uhu qaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wax xumaa geliya markuu arkana ou ka xumaadana wuxuu odhan jiray xaal walba ilaahay baa mahadsan marka waxaa laga qaadanayaa xaal walba in ilaahay loo mahad noqo ninkii allah buu u mahadnaqay allaahumma laka alxamdu mar labaad buu wuxuu laa tasadaqanna bisadaqa sadaqaan sadaqadaysan doonaa haddana waxa weeye markaa sadaqadii markii labaadna waxay kaga beegantay gabadh sinaysata oo dembiga markaa sinada ee xaaraanta ah ku dhacda ayaa sadaqadii u sii muuse garanayn kii horena ma garanayn kanna ma garanayn dadkii markay ogaadeen haddana waxay ku sheekaysteen arrin ku saabsan gabadh sinaysata ayaa sadaqad la siiyey halkaa inay sadaqadii kaga beegantayna waa ku mahadnaqay allaahumma laka alxamd mar kale ayaa haddana wuxuu ihi waxbaan sadaqadaysanayaa markaasaa haddana sadaqadii waxay kaga dhacday nin khani ah oo maalqabeen ah maalka waa la jecelya ninkiina waa iska qaata tiiba haddana lagu sheekaystay in xoolo qabeen ah maal qabeen ah oo hani ah baa sadaqad la siiyey ninkii wuxuu yidhi allaahumma laka alxamdu calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa haniyin bimacnaa sadaqadda intaaba igaga beegantay allaahu adaa ku mahadsan ishkaal bay ku samaysay wuxuu sii malaa sadaqaddii dee mawdiceedii kaama dhicino munaasib ma aha meeshaad ku sadaqadaysatay marka armayna ka asixin ninkii waa loo yimi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen riya ayaa loogu yimi ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen malag baa loo soo diroo malagga ayaa markaa u yimi ama sawtka ha maqlaayo ama suurad aadamiba ha ugu yimaadeen ixtimaal kale waxa bannaan dee in caalim u yimi oo arrinka u sheegay laakiin badiba waxay horraysiinayaan qaarkoodna ku kaaftoomayaan in arrinka riya loogu sheegay waxaa lagu yidhi sadaqadaad markaa ka tuuggaa ku sadaqadaysatay waxaa laga yaabaa inuu tuugada iskaga daayo uuba ku dhowrsoonaado oo tuugadan uu la imanayo samaynaayo iska dhaaf gabadha sinaysanaysana waxaa laga yaabaa iyaduna sinada inay iskaga dayso oo sinadii ay iska dhaafto ayaa markaa laga yaabaa kan qanigina waxaa laga yaabaa inuu ku cibro qaato uu is yidhaahdo dad markaa ka hanti yar baa wax bixinaya adigoo ilaahay xoole ku dhiibay maxaad wax u bixin laadahay waar wax sadaqadayso wax bixi jawaabta sidan loogu jawaabay waxaa ka muuqataa in laga tilmaamaayo intaba adiga sadaqadda qasadkaagii baa laguu qaado waa ka asaxday sawaabkaagii ajarkaagiina waad helaysa sadaqadani ma ahayn mid zaka ah may ahayn sadaqa zakiya hadday ku beeganto cidaan mustaxiq ahayn jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen ma asaxayso waxaynu noqonaysaa in dib lagu noqdo in mar dambe la bixiyo zakadii ayay noqonaysaa saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen adugu waxaa laga sheegay abu xaniife iyo saaxiibkiisa muxamed maxamed ibnu xasan ashaybani inay yidhaahdeen iyagu markaa waxawe waa asaxaysaa oo waa ka gudaysa laakiin jamaahiirta culammadu waxay mareen kama gudayso haddii ciddii mustaxiq ahayd aynay ku beegmine waa inuu dib ugu noqdaayo sadaqadii ama zakadii dib u bixiyaa waayo sekada cid mucayana loo yeelay ciddii mucayankaad haddayna waafiqin waxay noqonaysaa markaa ma gudayso yacni saasay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa sadaqadda sunnada ah haddii waxa weeye ciddii u munaasibka ahayd aan la siinin ruuxuna aanu garanaynin inuu markaa waxa ay ka asaxayso niyadiisa loo qaadaayo taas ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanayaa hanigana marka hore sadaqadda lama siiyo sadaqadda lama siiyo laakiin suwar baa laga soo reebay axaadiista qaar ku soo aroortayoo yacni ninkii haniga ahaa ay dhici karto inuu markaa zakada xataa lafteeda uu qaadan karo markuu caamil yahay caamiliinta ka mid yahay ama haazi yahay ama wax la mida waa yahay kan markaa zaaniga ama marka waxa weeye gabadha markaa zaaniyada ah ama nin sinaysanayaba ama markaa waxa waxaweye nin markaa tuugo waxadaya kuwaasi haddii iyagu marka waxaweye asbaabtii kale lagu siinayo ay jirto ayna markaa muslimiin yihiin yacni sadaqadii zakadii waa ku baxays oo asnaaftii hadduu ka mid noqdo waaba tuug faqiir ah ya xaalka caynkaasoo kale ah waxa weeye waa ku baxays ruuxii wuxuu noqon karaa muhaab iyo mucaaqab buu labada mid walba noqon karaa oo waxay yidhaahdeen culammadu siduu shaykhulislaam ibnu taymiyaba sheegay markuu tilmaamaayo ruuxa geesna inay dhici karto in laga ciqaabo geesna inay dhici karto in laga sawaabiyo oo wanaag laga siiyo labadu ay u kulmi karaan xagga ajarka iyo xagga dembiga marka laga eegaayo ama xagga marka waxaa xidhiidhinta iyo marka xagga marka goynta marka laga eegayo yani yucaada min wajhin wa yuwaala min wajhin qaar baa la yidhahdaa geesna waa laga weli yeelanayaa geesna waa lagala culloobayaayo yacni xumaanta iyo dembiyada iyo fisqiguu la imanayaa lagula culloobayaa gees kalena waa laga xidhiidhinaya waa laga jecel yahay gees kalena waa laga xidhiidhinayaa waa laga jecel yahoo waxaa loo jecel yahay asalka iimaankeeda uu la yimi baa lagu jecel yahay wuxuu odhanayaa waa ka lisil muslim waa sida tuugga muslimkaa ah weeyi tuqطacu yaduhu lisariqatihi wa yucطى min bayt اlmaali eh, liiimaanih tuugga muslimkaa gacantiisa waa la goynayaayo waxaa loo goynayaa tuugadiisa daraaddeed baa loo goynaya oo xadkii baa laga jaraya tuqطacu yaduhu lisariqatihi tuugadiisa daraaddeed baa loo goynaya gacantiisa wa yucطى min bayt اlmaal baytulmaalkana waxbaa laga siinaya liiimaanih inuu waxa weeye faqiir markaa muslima inuu yahay faqiir muslima inuu yahay daraaddeed ayaa markaa baytulmaalkana wax looga siinaya marka labadii geesood baa u kulmaya labadii geesood ayaa u kulmaya waxaa laga qaadanayaa niyada marka wanaagsanee ikhlaaska ah ee ixtisaabka ee ajar raadiska ah qofka markaa siday u anfacaysa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sadaqadu inay sir u dhacdo hoos loo bixiyo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ashyaada daahirkooda in lagula mucaamilayo oo daahirkaa lagu xisaabinayo wax khilaafsan intayna muuqan wax khilaafsani intayna muuqan oo dee waxa weeye ilaa ay soo baxday markaa kani waa khani kani waa saariq kani waa zaaniyeed ilaa ay soo baxday oo marka umuurahaasi ay ilaa ay caddaadeen dee ishkaal may lahayn bixinta markaa sadaqadan u bixiyey marka umuuraha daahirkooda in lagu socodsiinayo ilaa wax khilaafsan inta la arkaayo ayaa marka iyadana laga qaadanay masaa'il badan baa culammadu ay kala baxaan xadiidka laba iyo toddobaatan can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ida anfaqat almar'atu min tacaami beytiha idaa anfaqat markay baxsato almar'atu gabadhu min acaami beytiha gurigeeda cuntada taalla wax ka mida ah, hadday wax ka baxsato hayra mufsidatin xaala aynay kharibayn oo fasahaadinayn oo aynay marka waxa weeye e, cuntada inay baabi'iso ama wada tegsiiso ama wax la mida ah, e, aynay markaa ku kacay ama curfiga wax ka badan aynay bixinayn ama qadarkii loo idmay yacni wax ka badan aynay bixinayn kaana laha ajruha waxaa u sugnaanaya ajarkeeda ayaa u sugnaanaya ajarkeedu wuxuu ugu sugnaanayaa bima anfaqat maad waa masdariyo ay bisaabi infaaqiha bixinteeda ay bixisay daraaddeed bay ajarka ku helaysa walizawjiha ninkeedana waxa u sugnaaday ajruhu ajarkiisii wuxuu ajarkiisu ugu sugnaaday bima kasab ay bikasabi shaqayntiisa xoolahan uu soo shaqeeyey aawadeed ayuu isaguna ajarka ku heliyay walikhazini cuntada markaa ilaalinaya ee xafidaya ee khaadimka ahaana waxaa u sugnaaday milu dalika sidaasoo kale hadduu wax ka bixiyo cuntadii laa yanqusu bacduhum ajra bacdin shay-an laa yanqusu nuqsaamin maayaanoo dhimi maayaan bacduhum qaarkood ajra bacdin barhka kale ajarkooda waxba dhimi maayaan shay-an waxba ka dhimi maayaan sida fasiixi waxay tahay laa yanqusu weeye laa yunaqasuna qaar baa usoo soo naqriyey hmm laakiin sida fasiixay waxay tahay inaan waxba la tadciifin sidiisa ayaa ficilka naqaso la yidhaahdaa marna wuxuu noqdaa mid laba mafcuul qaadanay oo toos u qaadanay marna wuxuu noqdaa mid markaa faacil ku kaaftoomayo laazimba ah mar faacil buu ku kaaftooma naqasa almaalu xoolihii baa nuqsaamay mafcuul uma baahnaba xaaladda waa laazim marna laba mafcuul buu qaataa uma lam yanqusuukum lam yanqusuukum shayan labadii mafcuul waa la siiyo midna waa damiirka kaafka ah midna waa shayan weeye waxaa la mida saasoo kale zaadaa la mid a zaada mar waxay noqotaa laazim bay noqotaa zaada almaalu xoolihii waa bateen mafcuul uma baahnaa marna waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marna laba mafcuul ayay markaa qaadataa waa yahay marka mafcuulkii koowaad hadda waxaa markaa jooga mafcuulkii koowaad waa ajra mafcuulkii labaadna waa shayan xadiidkan bukhaari lama gaar noqon muslimna waa la weriyey ee muslimna waa la weriyey xadiidku wuxuu ku tusinayaa inay gabadhii sadaqad samayn karto iyadoo ninkiiba iska maqan yahay inay markaa cuntada guriga taalla wax ka bixin karto gabadhu sadaqad waa samayn kartaayoo maal iyadu ay leedahay way bixin kartaa oo wax ka miday markaa bixin kartaa ishkaal male taas ta laga hadlayana ma maalkii ninka maxay ka bixin kartaa maalkii ninka waxay ka bixin kartaa wixii ay iidan u haysato ama curfiga ku dareeray in intaasoo kale la bixinaayo aynay dhibi ku sugnayn ama ay markaa og tahay inaanu waxba dhibsanayn kow hadduu u idmo waa bixin kartaa oo idan sariixa hayso idan dimniina waa la midoo idanku sariix bayaanu ahaane hadduu marka waxa weeye markaa ay ka fahmayso xaalkiisa inuu marka idmayo iyaduna waa la mid ama ay og tahay inuu ka raalli yahay waxaa la mid a ah hadduu curfigu ku dareeray qadarkaasoo kale marka waxaa in la bixiyo oo dumarku ay bixiyaan oo idan marka waxba ninka aan la weydiin curfigu iyadoo ku dareerayna wax khilaafsan aynay ogeyn ila weynadeena shayga daahirkiisaa lagu socodsiiyaa wax khilaafsan haddaan la ogeyn haddii uu markaa yidhaahdo naa waxaad iga bixisaa yaanu jirin dee way ka duwantahy taasi taasi iyadu waa ka duwanta marka cuntada guriga markay wax ka bixinayso waa inay sadaqad uga jeedaa xoola baabi'inna waynan uga jeedin hadday isleedahay marka waxa weeye dee raashinka farraqo yani waxa weeye ninka yani ha keeno raashine yani dhaqaalaha ku burburi muraadku marka uu yahay xaaladda noocaasa niyada ayaa xun arrinka marka ay ku kacaysaa waxay u samaynaysaa qasad xun bay u samaynaysa taas way ku dambaabaysa mid laga ajar noqon maysa mid ku dembaabaysay noqonaysa waayo qaydku muxuu yahay hayra mufsidatin hayra mufsidatinna waa xaal xaalkana waxaa la yaqaanaa alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih qaacidada carabigu siday tahay xaalku wuxuu wasfi u yaho sifo u yahay lisaaxibihi saaxibulxaal ku sifa u yahay waxaanuu qayd iyo sharti u yahay licaamilihi caamilulxaal xaalkii wuxuu u baahan yahay marka waxa weeye saaxibulxaal iyo caamilulxaal caamilulxaalku waa waxaan markaa xaalka nasbinaye nasbadan ila caamil baa keensaday ama ficil ha noqdo ama wax raa'ixa fical leh ha noqdo yacni markaa noocu doonaba ha noqdee yani waxa weeye waxbaa keensaday waxaa nasbada camal falay oo xaalka markaa ku camal falay ayaa caamilulxaal la yidhahdaa ficil buu noqon karaa isim buu noqon karaa wax raayaxa ficallilahb ayuu noqon karaa yani ismu ishaaru noqon karaa iyo wax lamida waayah saaxibulxaalkuna waa mawdica laga xaalaynayo oo waxay ka dhigan tahay sifadani yani markaa xaalka ahi waxa ku sifaysan ciddan baa ku sifaysan marka hayra mufsidatin marka la yidhaahdo waxa weye caamilulxaalka caamilku waa maxay wa anfaqat ficilkaasaa caamilulxaalkii ah saaxibulxaalkuna waa kee waa almar'atu xaalkina meeyey waa hayra mufsidatin hayra hadda ma aragta inaynay fasahaadinayinoo xoolo baabi'in uga jeedin shardi waxay u tahay infaaqa waxbixinta ya bixinta ay wax bixinayso waxaa loo shardinayaa hayra mufsida waa in ifsaad marka aanu jirin oo aynay fasahaadinayn oo xoolo baabiina aynay uga jeedin shardi bay u tahay oo ah. haddaad tidhi waxa weeye markaa caamilulxaalkay shardi u tahay infaaq baa tidhi sow adigan ficilkiiba ka tegey waxaa la odhanayaa culammada markaa waxay yidhaahdaan yacni masdarku waaba ficilkii xaqiiqiga ah bay culamada qaar ka cabbiraan oo ficilkay u qaybiyaan sinaaci iyo xaqiiqi bay u qaybiyaan ficilka sinaaciga ahi waa afcaasha aad taqaanaan ee maadiga iyo mudaaric iyo amarka afcaal sinaaciya la yidhahdaa ficilka xaqiiqigiina waaba masderkaba marka ficilnimadii marka waxa lagama bixin yani markaa ictibaarkaas marka la eego marka waa sababta yani marka masderkuna leeyahay dimniga ficilku ku jira marka waxay ka dhigan tahay anfaqat infaaqan marka infaaqa waxaa loo shardinayaa waa inaan mufsida ahayn hadday mufsida tahay waa ku dembaabaysa markaa siday u bixinaysaa waa inay noqotaa mid waxa weeye niyo wanaagsan uga jeeda ifsaad aan uga jeedin qadarkii muctaadka aan ka badsan ama intii loo idmay aan ka badsan waxay bixinaysana cuntaa hadda la sheegay haddii marka waxa lacag idan ay u haysato inay bixisana iyaduna waxay noqonaysaa ama curfigu ku dareerayna waa la mid marka laba ayaa ajar ku helayo ninku kasabka uu soo shaqeeyuu ajarka ku yeelanaya gabadhuna sababtan bixinta ayay ku yeelanaysaa marka labaduba ma'juur bay noqonayaan midkoodna ajarka ka kale nuqsaamin maayo waxaa la mid a ruux khaadim ah oo yacni wuxuu khaasin ka yahay cunto cuntuu ilaaliyaa xafidaa cuntadii uu xafidaya ilaalinayey yadana markaa qadarka caadadu ku dareertay ama curfigu ku dareeray ama idanka uu haysto inuu markaa bixiyo iyaduna markaa saasoo kaley noqonaysaa isaguna maajuur buu ku noqonaya waa inaanu mufsid isaguna aanu ahayn aanti baabiin uga jeed iyadoo reerka marka uu ninku ka maqan yahay su-aashu say ku saabsan tahay miyiga haddii ninkii haddii loo soo hoydo markaa reerkii iyadoo markaa uu ninkiina maqan yahay martii ay u timaaddo raashinna waa u karin karaan neefna waa u qali karaan labada keebay samaynayaan haddii markaa idan ay u haystaan inay neef qalaan amaba ninka curfigiisu ku dareeray sidaasoo inaan u karaahiyaysanayn ay og yihiin ishkaal ma leho waa u qali karaan haddii kale cuntada kale u karinayaan haddayna curfigaa ka ogayn ama idan ka haysanin yani waxa weeye iskama qalayaan neefke waxay samaynayaan raashinka u kariyaan ama caanaha u lisaan yani marka ashyaada kale caanaha iyo raashinka iyo ashyaadaasay markaa ku martisoorayaan saasay samaynayan kan markaa khaasinka ee cuntada markaa ilaalinaya laftiisu waa saasoo kale wey waa saasoo kale wey hadduu marka waxa weye lacag ilaalinayo ou khasnaji yahay yadana hadduu idan u haysto inuu wax ka bixiyo iyaduna saasoo kale ay noqonaysa isaguna ajarka waa ka helayaa oo infaaq iyo bixinta ayuu ku helayaa kan kalena kasabka iyo yeelashada ayuu markaa ku helaya xadiiska saddex iyo toddobaatan albukhaariyu qaala bukhaari wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man akhada amwaala annaasi ku kastoo qaata amwaala annaasi dadka xoolahooda qaata wuxuu dadka xoolahooda qaatay yuriidu xaaluu doonaayo itlaafaha xoolahaas inuu baabi'iyo uu doonaayo atlafahu allah ilaahay ha baabi'iyo waa habaar ilaahay ha baabi'iyo ila an yakuuna macruufan bisabri ila an yakuuna laakiin an yakuuna ha yeeshee hadduu ahaado macruufan mid lagu yaqaano bisabri sabir mid lagu yaqaano hadduu ahaaday oo fa yu'hira uu doorbido dadka kale ayuu ka doorbiday calaa nafsihi naftiisa oo wuxuu u baahan yuu cid kale markaa u huray oo siiyey walow kaana bihi khasaasa haba ahaado mid ay ku sugan tahay yacni baahii ku sugan tahay taas iyadu waxay tahay marka waxaa mid markaa wanaagsan weeyaan ka ficli abibakrin waa sida ficilkii abibakar oo kale radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee xiina tasadaqa bimaalih markuu sadaqadaystay xoolihiisii oo dhan wada sadaqadaystay noocaasoo kale ay noqonaysa noocaasoo kale ayay noqonaysaayoo iihaarkaasi wuxuu noqonayaa shay maxmuuda hadduu sabri karayo wa kadalika asara alansaaru almuhaajiriin saasoo kale waxay markaa door bideen ansaartu e, iihaarkoodii weeye ay markaa nafahooda ka door bideen almuhaajiriina muhaajiriinta ay door bideen oo waxay u baahan yihiin muhaajiriinta ay u hureen oo siiyeen wanaha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiguna waa reebay can idaacati ilmaal xoolaha in la lumiyo la dayaco ayuu markaa reebay oo uu yidhi xoolaha markaa ha dayicina falaysa lahu an yudayica amwaala annaasi bicillati sadaqa falaysa lahu shakhsiga uma bannaana an yudayica inuu dayaco lumiyo amwaala annaasi xoolaha dadka dadka xoolahooda inuu lumiyo dayacaa mid u bannaan ma aha bicillati sadaqa sababta sadaqo inuu ku dayaco oo marka uu yidhaahdo waan bixinaya oo dadkii xoolahoodii intuu soo qaaduu sadaqadu bixinaya oo u faraqaya ya marka sababta inuu xoolahoodii ku baabi'iyaa mid marka isaga u bannaan ma aha walahu shaahidu min xadiisi abi hurayra waxaanu leeyahay shaahid buu leeyahay xadiiskii abi hurayra ka mida halkan sheikhu wuxuu keenay mucallaqaad buu keenay iyo hadal uu dhex gelinayo marka dhowr xadiis ayuu isu keenay oo aan mid keliya ahayn xadiiska koowaad waxa weeye man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah waa xadiis gaara ficilka abibakarna waa xadiis gaara ansaarta marka arrinka ku saabsanna iyaduna axaadiis mutacadid oo kala duwan baa ku soo aroortay waa saddex wa naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can idaacati ilmaal isaguna waa xadiis gaara qadarkan marka ilaa an yakuuna macruufan bisabri fayu'sira cala nafsihi walow kaana bihi waa hadalkii bukhaari xadiis ma aha wa kalaamu lbukhaari saas aawadeed ayaa markaa sida dabcada markaa sharaxa shiikha ku taalla intan wuxuu u dhigay wuxuu u dhigay marka waxa weeye wuxuu soo celiyey qaala albukhaariyu oo intaa hore qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam markuu yidhi ayuu halkan wuxuu yidhi qaala albukhaariyu ilaa an yakuuna macruufa culammada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga reebayaa yacni tarjamada oo uu tilmaamayo yacni markaa sadaqo inayna markaa maxmuudi inayna jirin ama markaa fadli badanoo fiicani ilaa can dahri khinan ilaa can dahri khinan marka ilaa an yakuuna macruufan marka tarjamadaasuu ka reebaya bay yidhahden oo markuu sidaa baabaystay ayuu wuxuu tilmaamayaa haddii laakiin markaa hodanba yaanu ahaane uuba baahan yahay oo xoolahan u baahan yahay oo isagoo u baahan buu iisaar sameeyey waana sabri karaa taasi iyadu waxay noqonaysaa markaa mid yani fiican bay noqonaysa shay maxmuud oo fiican ayay noqonaysaa iisaarkuna dee qur'aankaba waa ku soo arooray wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa inay markaa waxa weeye ansaartii samaynayeen iisaar samaynayeen oo waxay u baahan yihiin inay walaalahood u doorbidayeen oo iyaga siinayeen oo iyagu ay ka qatanaanayeen iyagu ay ka qatanaanayeen iisaarkaa waa samayn jireen qaybsi bay markaa samayn jireen wakhtiyada qaarkoodna iyagoo iyagu gaajoonaya ayay markaa waxa weeye markaa siin jireen yacni markaa ruuxa kale sida ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkan caawaya iga martisooraya nin ansaarta ka midoo xoolo fiican aan haysan ayaa yidhi aniga ninkaasina waxaw isaga laftiisu waxa mahayo ninkii buu kaxeeyey gurigii markuu geeyey ayuu gabadhii ku yidhi wax ma haysaa waxay tidhi waxaan hayaa acaama sibya raashinkii cashadii caruurtaan hayaa caruurtu intay cuni lahayd ayaan hayaa wuxu yidhi caruurta maaweeliyo ee intaad markaa maaweeliso ka raajiso yacni markaa seexi sida ha ku seexdaa dabeedna markaa uga soo rid yacni intaa markaa waxa isaga uga soo rid hadhow dabeedna waxaad iska dhigtaa sidii mid markaa faynuuska hagaajinayso dabeedna markaa bakhtii markaad bakhtiiso dabeedna waa hor dhigaynaa waxaynu iska dhigaynaa inaynu la cunayno si markaa waxay u cuno sidii bay sameeyeen sidii markay sameeyeen carruurtii waa la maaweeliyoy carruurtii waa la seexiyey gaajadiibaa carruurtii ku gamaaday markii wakhtigii dheeraaday carruurtii markay seexatay ayay sidii samaysay raashinkii baa loo keenay waxaa laga yaabaa inay ahay qabla alxijaab intaan xijaabka la waajibin raashinkii baa loo soo dhigay markaa ninkii loo soo dhigay guriguna waa madowyi iyagiina markaa waxa weeye xagga kale soo fadhiisteen waxay iska dhigeen sidii wax la cunayo kale ya marba halkiisunbaa loogu durkiyaa yacni ilaa uu intii cunay lalamana cuninna isaguna ma oga dee in carruurtii e, caawa la seexiyey oo la qadiyey kama warqabo iyo markaa waxa weeye dadkan markaa la jooga laftoodu inaanay waxba la cunin kama warqabo nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday waxyi baa loogu sheegay xagga ilaahay baa looga sheegay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi yacni rabbigaa wuxuu la yaabay ficilkaagii aada xalay samaysay buu rabbi la yaabay marka noocaasi wuxuu yahay waa iisaar wuxuuna ka mid yahay noocyadii markaa iisaarkaah ay samayn jireen buu ka mid yahay nafla qaybsina waa samayn jireen cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintii buu ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada cid ka miduu walaaleeyey badiba markaa nin muhaajira iyo nin ansaara la walaalayn jiray oo walaalo laga dhigi jiray oo nebigu odhan jiray maanta laga bilaabo labadiinaasi walaalaa ka dhigantihiin yacani iyagaa la walaaleeyey walaalaa laga dhigay cabdiraxmaan ibn cawf oo muhaajir ah nin ansaarta ka mida lala walaaleeyey ninkii baa ku yidhi xoolahayga waan kala qaybinayaa laba nus baan ka dhigayaa labada nus mid ahaan qaado kala badhow badh baan ku siinayaaye qaado laba dumarana waan qabaaye labada dumara soo eego ta ku cajabisaan kuu furaya ha dhow deedna gurso cabdiraxmaan ibnu cawf baa lagu odhanaya wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf ilaahay ehelkaaga iyo xoolahaaga ha kuu barakeeyo ninkani waa nin baayic mushtar yaqaana hadda hanti yaanu hayn laakiin sida wax loo iibsado iyo sida wax loo rogrogo iyo baayac mushtarka iyo il marka waxa weeye yani markaa il baayac mushtar buu leeyihi wuxuu idhi suuqa itus waxba haysiini xoolahaagana iska hayso dumarkaagana markaa iska hayso iska qab laakiin suuqa uun meesha markaa suuqe wax lagu kala iibsado itus halkii buu tegey maalmo yar buu markaysa markaa shaqeeyey markiiba xooluu helay in yar kadib buu markaysaa ninkii waaba guursadayba marka calaa kulli xaal iisaarka iyo nafla qaybsiga mid walba way samayn jireen marka hadalkani calaa kulli xaal waa kalaamu lbukhaari intan hore man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah bukhaari waa xidhiidhiyey oo isagoo mawsuulu soo wariyey mucallaqnimadan ma aha keliya yacani mucallaqaadka bukhaari waa fara badan yihiinoo saxiixa waxaa ku sugan mucallaqaad badan baa ku sugan yacni kun iyo saddex boqol in ka badan oo mucallaq baa ku jira bukhaariga ha yeeshee haalibkooda mawdic kalu xidhiidhiyey haalibkooda meelo kale oo saxiixa ka midu isagoo musnada mid walba ku soo wariyey marka laga reebo boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan mucallaq baanu mawdic kaleoo saxiixa ka mida aanu ku xidhiidhin marka hadda xadiiskan man akhada amwaala annaas mawdic kaleu ku xidhiidhinaya oo isagoo mawsuula ku soo warinaya iisaarka ansaarta mawaadic kaleu ku soo warinaya oo isagoo musnada ku keenaya naha nabiyu sala allah alay sl an idaacati ilmaal isagana saasi leg isagoo mawsuul meel kale ku soo warinaya tasaduqa abibakar uu sadaqadaystay xoolihiisoo dhan isaga markaa labada saxiix ma soo warin midnaba waxaa soo wariyey sunannada qaarkood baa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim iyo baa soo wariyey tirmidi iyo xaakimna waa saxiixiyeen culamo kalena waa taxsiiniyeen culamada taxsiinisayna waxaa ka mid a albaani ayaa ka mid a oo wuxuu uhi sanadkiisu waa xasan ayuu albaani odhanaya qisaanu lahaa saas waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markuu sadaqad ka dalbay oo jihaad baa loo baxayey markaa sadaqadii baa laga dalbay markaasaa cumar wuxuu yidhi maanta waa inaad abuubakar la tartantaa xoolahaygii baan u tegay buu yidhioo kala badhow badh baan u qaybiyey nus baan keenay waxaan la kulmay buu yidhi abuubakaroo xoolihiisii oo dhanba wada keenay xoolihii waxbaba kama iman markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad u baaqi yeeshay ehelkaagii markaasuu yidhi waxa weeye allah iyo rasuulkiisaan u baaqi yeela cumar wuxuu yidhi maanta kadib abubakar la tartami maayo buui maanta kadib abubakar lama tartamay buui marka qisada noocaasuu koobsanayey xadiiska kolley ibnu xasmi baa daciifiyey oo yidhi xoolaha in la wada bixiyaana ma bannaana xadiiskuna waa daciifo ma asixin laakiin dee jamac badanoo culammada ka mid mida ah xadiiska quweeyey shuruud baynay ku xidheen bixinta uu xoolaha wada bixinaayo waa sidaa marka uu hadda shiikhu sheegaayo ila an yakuuna macruufan bisabri fayusira cala nafsihi walow kana bihi khasaasa ta kale xuquuqo kale waa ku tacalluqin duyuun iyo wax la mida waa inaan lagu lahayn ta kale marka waxa weeye ehel iyo caruur marka waa inaana jirin yacni ama hadday jiraan marka waxa weeye waa inay sabirka kala mid yihiinoo yacni markaa dhibta ay u dulqaadanayaanoo ku sabrayaan ee haddii qaarkood marka waxa weeye aynay markaa dulqaadanayn ama sabri karayn waxa weeye inuu ka wada tegsiiyo xoolaha mid u bannaan ma aha markaa saasay noqonaysa marka shuruuday ku xidhaan calaa kulli xaal qofku inuu xoolaha wada bixiyo haddii kale ma wada bixin karo haddii duyuun iyo wax la mida lagu leeyahayna mama bixin karaba yani mama bixin karaba xadiiska qaybtan hore man akhada amwaala annaas lafdigiisu wuxuu ahaa man akhada amwaala annaasi yuriidu adaa'aha adda allaahu canhu waman akhadaha yuriidu itlaafaha atlafahu allah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo qaata dadka xoolahooda xaaluu doonaayo inuu markaa xoolaha iska gudo iska bixiyo adda allaahu canhu ilaahay ha ka gudo ilahay ha ka bixiyo ha ka gudo waa ducaa ama cala sabiil ikhbaarna waa dhici karta in loo fasiro laakiin ducaa bay culamadu u badiyaan ku kastoo xoolaha dadka qaata xaaluu doonayo inuu baabi'iyana atlafahu allah ilaahay ha baabi'iyo iyaduna waa habaar waxaa laga qaadanaya qaadashadii deynta la qaadanayey niyada lagu qaadanayo inay ku kala duwanaanayso oo marna lagu habaaray marna loo duceeyey ficilkuna muuqaalka waa isku mid laakiin muxuu ku kala duwan yahay niyada niyadu ficilkii inay saamaynayso o tacsiirinaysaa laga qaadanaya hadduu niyada wanaagsan ku qaato waxa weeye dee wanaag baa loo sheegay waana taa nebigu u ducaynayey haddii markaa niyo xun uu ku qaato oo isleeyahay dadka xoolaha ka baabi'ina oo ha u soo celin hadduu isleeyahayna markaana wuxuu noqonayaa aasim buu ku noqonaya waa ku dambaabaya waxaanu markaa waxa weeye u bandhigan yahay habaarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa u bandhigay duyuuntii inay soo gelayso waa iyadu waa saas qaybaha kale marka waxa weeye xoolaha dadka markaa lagu tegsiiye xaaraanteen bannaanayna qaybta habaarkaa bay soo geli kartaa culamada qaarkood waxay qishka iyo khiyaanada iyo sariqada iyo ashyaadaasoo dhammi waxay soo gelaysaa marka xagga habaarka waxay noqonaysaa marka calaa sabiil awlaa ama ha noqoto ama lafdi ahaanba me ha u soo gashee waa soo gelaysa xaggan kale iyada markaa ma soo gelayso man akhada amwaal annaasi yuriidu adaa'aha adda allaahu canhu yani khiyaanadii iyo sariqadii iyo ashyaada noocaasa waxa weeye miday ku jirta ma aha marka calaa kulli xaal xadiisku wuxuu ku soo arooray asaalatan duyuuntu ku soo arooray walow culamada qaarkood haba doonaan ashyaada kalena inay soo geliyaan oo shaarixa markaa waxaan yani musanifku uu ka mid yahay sharxiisa inuu ashyaada kalena doonaayo qadarkan inuu soo gudageliyo laakiin waarid maaha inta kale inuu soo gudageliyo waxaa dhici karta markuu leeyahy waa soo gudagelaysaana inuu uga jeedo yani haddii kanba lagu habaaray isagoo deyn qaadanayo isla habixinin lagu habaaray kan kalena waa uga sii xaqnimo badan yahay cala sabiil awla inuu saa uga jeedo ayaa laga yaaba xadiika wanaha nabiyu sal allahu aleyh wasalam can idaacati lmaal bukhaari isagoo musnadu soo wariyey saynu soo sheegnay min xadiisi mughiira ayaana laga soo wariyey marka xoolaha in la dayaco la lumiyo oo manfacalaaan lagu baabi'iyaa mid bannaan maaha waxaa soo gelaysa in xaaraantii lagu bixiyo iyo macaasidii waa idaacatlmaal waxaa soo gelaysa israafkii waxaa soo gelaya in waxaweye xoolihii marka waxaan manfaco lahayn lagu tegsiiyo in la gubo in badda lagu daadiyo in layska jeexjeexo yani kullu dalika waxay soo gelayaan ashyaadaas xataa waxaweeye yani in markaa iyadoo eh, la leeyahay waa la sadaqadaysanayaa sidaas in markaa xoolihii lagu dayaco lafteedu eh, mid markaa u bannaan maaha xoolihii dadka amwaal annaas oo dad muu markaa xoolo ka qaadayaa dabeedna markaa wuxuu ku bixinayaa sadaqad sunno ah waajibka dee inuu iska markaa ilaaliyo oo markaa xaaraanta iska ilaaliyo waajibka uu gutaana ka horraysi waa dhacdaa dadka qaarkood intay waxaweeye dayman galaan inay ku galaan waxyaalo markaa sunna ah ama ashyaa markaa waxaa sunnada aan ahayn ee iska kamaaliyaad ah ya ashyaa xataa daruuri aan ahayn oo iska kamaaliyaad ah ayaa laga yaabaa adduunyadu inay u galaan tan noocaasoo kale waxaweye waa khatar ya waxa weeye waa arrin markaa waxa weeye qofkii dimadiisii uu mashquulinaayo yacni dembina u bandhigaayo caaqibadana ma oga inuu iska bixin doono markaysaga ma oga waxaana laga yaabaa hadhow inay ku xambaarto tasawul iyo dadka inuu wax weydiista iyo wax la mida inay ku xambaartaa laga yaabaa oo yidhahdo deynta iga bixiya mar walba markaysaa intuu deyn galo ta noocaas oo kali waa arrin marka aan fiicnayn weeye marka waxaweye qofku waajibaadka inuu iska gudo oo deynta lagu leeyahay iska bixiyo ayaa waxay ka horaysaa inuu sadaqa tabaruca sameeyo man shaqalahu alfardu can innafli huwa macduur ka faralku ka mashquuliyo sunnaha waa mid loo cudurdaaray waman shaqalahu naflu can ilfardi fahuwa maqruur saasay ahlucilmigu yidhahdeen ruuxa sunnuhu ka mashquuliyo faralka isaguna waa maqruur waa mid la kediyey weeye yani shaydaan baa kediya laga tilmaamay shaydaan baa kediyey ayaa laga tilmaamay marka sadaqad sunnaa inaad bixiso iyo waajibka dayntae ku saaran inaad iska guddo waxaa horraysa waajibka daynta inaad iska bixisaa ka horraysa ya waayo sunnahan maxaad u bixin weyday markaa cidi laakiin yacni xaqaa dadkee ku saaran waa laguu qabsanayaa halisna waxaad u tahay yacni habaarkaa nebiga atlafahu allah ilaahay ha itlaafiyo yacni taasaad markaa halis u tahay marka in laysu bandhigo yacni waxaweye ma aha wax allo wixii laga maarmi karana waa inaan dayn loo qaadano ashyaada kamaaliyaadkaa in dayn loo qaato yacni waxaweye ma aha daynkinu markaanu sadaad ogayn iyo wax lagu bixinayo xaalad daruuro oo ku kallifaysaana ayna jirin ya in layska fudaydsadaa waxay sheegaysaa riqat diin yani diinta qofku markaysaga marka inay daciif tahay bay sheegaysa tadayunkiisu inuu daciif yahay ayay markaa sheegaysa wallahu lmustacaan marka sidaas aawadeed in aad iyo aad marka laysaga jiro aad iyo aad laysu ilaaliyo yani duyuunaha lagu dadaalo marka in aad laysaga ilaaliyo yani haddii markaa deynka ruux uu galana yani marka uu iska gudo yani marka aad iyo aad bay markaysa waxa muhim u tahay xadiidka afar iyo toddobaatan can abi burdata can abihi can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam calaa kulli muslimin sadaqa muslim kasta waxa saaran sadaqo waxaa loo jeedaa sunno mu'akaday u tahay daahirka riwaayada waxaad mooddaa in laga tilmaamayo inay waajib ku tahay se waajib kuma ahee waxaa laga tilmaamayaa inay sunno mu'akada ku tahay inuu marka waxa maalin kasta inuu sadaqad bixiyo inay tahy fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa nabiy allaahi nebigii ilaahayow allah nebigiisiiyow faman lam yajid kii aan helin ka warran ma inuu sadaqadaystaa siduu wax sadaqadaysanaya qaala wuxu uhi yacmalu biyaddi wuxuu ku camalfalayaa oo ku shaqaynayaa gacantiisa fayanfacu nafsahu naftiisu dabeedna anfacaya wayatasadaqu waana sadaqadaysanaya yacni intuu gacantiisa ku shaqaysto ayuu dabeedna sadaqadaysanaya qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yajid haddaanu helin ka waran muxuu yeelayaa siduu sadaqad ku helaya qaala yuciinu da alxaajati almalhuuf wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuciinu wuxuu caawinayaa dalxaajati kii danta u saaxiibka ahaa almalhuufa kii dhibaataysnaa ayuu markaa caawinayaa dalxaajati baa laga sifaynaya daada almalhuufa kii marka waxa weeye almudara dhibaataysnaa ayuu markaa caawinaya kaa dhibbani wuxuu noqon karaa midaan marka waxaweye dantiisa qaadan karayn ama alaabtiisa sare u qaadi karayn yani markaa ama waxa weye shaqadii iyo farsamadii aan qabsan karayn dabeedna markaa tiibuu ku caawinaya farsamadii la qabanaya ama alaabtii uu qaadi kari waaye uu la qaadaya ama daabada wuxuu saari kari waaye la saaraya ya qaaluu waxay fain lam yajid haddaanu helin muxuu yeelaya qaala falyacmal bilmacruuf macruuf markaa ha sameeyo riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey falya'mur bilkhayr khayr ha amro khayr ha amro yacni macruufka ha sameeyo waxaa loo jeedaa khayrkii ha amro walyumsik can shari sharkana ha ka gacan haysto ha iska daayo sharka yaanu samaynine ha iska daayo wixii shar ah oo gacantiisa ha ka haysto iyo afkiis ya iyo jidhkiis fa innaha lahu sadaqa waayo sadaqay u tahay inuu markaa e, saniicada ama ficilka ama khisaalka la yimaadaa fa innaha yani khaslada ama e, lahu sadaqa sadaqay u tahay xadiiska muslimna waa la soo wariyey ee bukhaari lama gaar noqon xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye qof kastaoo muslima inuu markaa waxa weeye maalin kasta inuu waxbaxsadaa inay sunno tahay marka adilada kale laga qaadanayo inayna waajib ahayn wa ilaa daahirka riwaayada waxaa la moodi karaa in waajibnimo looga jeedo calaa kulli muslimin sadaqa laakiin adilada kale khaarijiga marka la eego waxaa laga garanayaa waxyaalaha ruuxa ku waajibay xagga maalka kaga waajibaa inay kooban yihiin oo ay yihiin markaa zakadii iyo infaaqii ciddii nafaqadiisu ku waajibtay iyo yani jihaadkii hadduu marka waxa weeye yani u yimaado tacayuno iyo yani marka ashyaadaas inay noqonayaan waxaa kaloo soo raacaya xaalatu ibdiraar qof ku sugan oo dee waxaweye naftu hayso iyadana naftiisa in la badbaadiyaa waxay noqonaysaa cidda ogoo dhan fardu kifaaya ku noqonaysaa waqad tatacayan calaa shaks waana dhici karta cid kaleba haddaynay ogeyn shakhsiganna markaysaga haddaanu waxaa siinin waxa weye waaba nafbaxaya waa dhimanayaaba dee waajib waxaa ku noqonaysa xaaladaas inuu markaas siiyaa waajib ku noqonaysa calaa kulli xaal eh, waxay markaa sadaqadani tahay mid sunna a ah markaa noqonaysa lakiin waxaa laga tilmaamaya inay markaa mu'akado tahay ayaa laga tilmaamaya xadiis kale waxaa ku soo in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kasta xubnihiisa waxa saaran sadaqa waajib ku ah qofkana waxaa u sugnaaday eh, saddex boqol iyo lixdan xubnood baa u sugnaaday waxay ka mid tahay mucjizaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dalaa'ishii nebinimadiisa caddaynaysay ayay ka mid tahay waayo dee waagaa mid la ogaa ma ahayn dadka markaa xubnaha jidhkoodu ee lafahoodu ay leeyihiin iyo kala gowsyada lafahoodu ay leeyihiin inay saddex boqol iyo lixdan yihiin lama ogeyn casrigan baa la ogaaday weliba qarnigan intii ka horraysay waxaa loo qabay inay saddexda boqol iyo lixdanka aynay gaadhin ee saddex boqol iyo dheeraad ay yihiin laakiin lixdan aynay gaadhsiisnayn beri dhoweyd bay soo saareen oo marka ay diraaso ku ogaadeen inay saddex boqol iyo lixdan xubnuhu yihiin ya mid wakhtiyadii hore la ogaa ma ahayn marka taasi waxay caddaynaysaa inay markaa waxa weeye dalaa'ishii nebinimadiisa caddaynaysa inay ka mid tahay waxyaalo badan baa caddaynaya taasina waa ka mid marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xubin kastaba in sadaqad laga bixiya inay tahay ashyaada sadaqadii marka ay ku rumoobaysaana maalka la bixinaya waa soo gelaya waxaa soo gelaya markaa ruuxa la caawinaya waa soo gelaya ka markaa hawshiisa aan qabsan karin ee farsamada aan aqoonin in loo hagaajiyo oo farsamadii loo sameeyo waa soo gelaysa daabadda kaan saari karayn marka waxaan alaabtiisa in loo saaro waa soo gelaysa yacni waxa weeyaan waxaa soo gelaya kelima tayiba sadaqa waxaa la gaadhsiiyey kelmadda wanaagsan waa sadaqo waxaa soo gelaysa weji furan qofka in lagu salaamo yacni ruuxa markaad salaamayso ama aysi salaamaysaan wejiga waa inaad furtaan qofka wejigiisu cabuus yahay ya waxa weeye waa inaanu markaa salaamtii la iman sadaqadii waxay ku jirtaa wejiga inaad furto ya weji furan aad ku salaamto laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin macruufka wax ka mid a ah iyo wanaagga wax ka mid aha ah, xaqiirinoo hayasin kulay ku tahay inaad walaalkaa kula kulanto weji furan marka bashaashadaa lafteedaa soo gelaysa intaasoo dhan waxaa ka kaafinayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo lixdankaa sadaqo laba ragcadoodoo duxa ah oo uu tukado laba ragcadoodoo salaatuduxa ah hadduu tukado waxay ka deeqaysaa saddex boqol iyo lixdankii sadaqo ee laga rabay xubnaha qofka inuu mar walba maalin walba ka guto waxaa kaga filan laba ragcadood oo salaatuduxa ah salaada barqada la tukado laba ragcadood ah oo sunno ah inuu la yimaado maqaamkii saddexda boqol iyo lixdanka ayay istaagaysaa halkaana waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaatuduxuhu ayaa laga qaadanayaa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online